بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مؤلفك رحمه الله تعالى فصل fii mawaanici wilaayat nikaax fasalkan wuxuu ku saabsan yahay waxyaabaha diidaya wilaayadii nikaaxa ama weligii waxyaabaha eh, wilaayadiisii ka qaadaya hore waxaan usoo tilmaanay in weligu uu shuruud leeyahay hadii shuruudda mid ka la waayo wilaayadiisii meeshay ka baxaysa wuxuu yihi raximah اllahu tacaala laa wilaayata wilaayo uma sugnaanin liraqiiqin addoon wa sabiyin ilmo yar wa majnuunin mid waalan wa mukhtalin nadari mid fikirkiisu uu dhiman yahay biharamin gabow sababtii uu ku dhiman yahay aw khabalin ama waxa weeye dhinaan ay maskaxdiisa dhimanta wakadaa waxaa la mid ah maxjuurun kii la sharay calayhi dushiisa bisafahin nacasnimo lagu sharay cala almadhabi muctamad haddaan qabanno sabiga iyo addoonka toona wilaaye ma leh addoonku wilaaye ma leh ama ha ahaado addoon kaamilaho qini ama ha ahaado midkii dib laga xoreeyay ama mukaatab ha ahaado ama mubacad ha ahaado dhammaan anwaacdii kala duwanaa ee addoonka wilaaye ma leh maxaa yal nusqaan baad ku jirta sabiga ilmihii yaraa inqaangaadh asna wilaaye ma leh kii waalaa asna wilaaye ma leh intaaba shuruuddii bar ka mida la waayooo addoonkana waxaa la waayey shardigii ee xurriyadda sabigana shardigii buluuqa majnuunkana shardigii caqliga ayaa la waayay ama takliifka labadan isku soo gelayaan waaya qofkii fikirkiisu uu dhimanaa ama maskaxdiisi wax u dhinaayeen ama gabow sababkii maskaxdiisa asu dhinto ama caqligiisa fasaad ha ku yimaado kaana waxaa weeye wilaayadii ma soo gelayo kii maxjuur calayhi bisafah xoolihiisii ku ciyaaray tusaale ahaan asagoo oo aan rashiid ahayn buuba qaan gaaray ama markii uu qaan gaaray asagoo rashiidah ayuu xoolihiisii tabdiiriyey oo ku ciyaaray kaana waa la sharayaa wax wilaayo u leeyahayna ma jirto cala almadhab maxaa yeele naftiisa arinkeeda ayuusan weli u ahayn marka qof kale arrinkiina warkeeda badaa marka kuwan aan soo tilmaannay dhammaantood waa loo taliyaa addoonkii iyo sabigii iyo majnuunkii iyo qofkii asaasaqay iyo kii waxa wey maskaxdiisu dhimanayd iyo kii maxjuur calayhi bisafa intaaso dhan waa loo taliyaa marka ayaguna cid kale inay u taliyaan ma awoodi karaan laa wilaayata wilaaye ma sugnaan liraqiiqin adoonkii wasabiyin ilmihii yaraa majnuunin kii waala mukhtalin nadari kii fikirkiisu uu dhimana biharamin bisababi haramin gabow sababtii oo mase khabalin maskax ama caqli fasaadkii sababtii ama idhanaansho sababteeda iska dheh wakada waxaa la mida maxjuurun kii la sharay calayhi dushiisa bisafahin nacasnimo lagu sharay xoolihiisi uu sayrsayray sababteeda lagu sharay cala madhabi muctamad haddaan qaban wamataa kaana oo mataa goortii kaana uunu ahaado alaqrabu kii dhowaa bibacdi haadihi sifaati tilmaamahan aan soo sheegnay barkeed mid ku sugan falwilaayatu wilaayadii tantakhilu waxay u guuraysaa halkaa usoo qadar lilabcadi qofkii fogaa weligii fogaa bay u guuraysaa ah, ifaadkii aan soo tilmaanay qofkii laga helo oo weli ah ama addoon ha ahaado ama sabi ha ahaado ama majnuun ha ahaado ama ha ahaado qof mukhtala nadar ama maxjuur calayhi bisafah intaas soo sheegnay mid ka mid ah qofkii laga helaa waxa weeye wilaayadii asaga way ka guuraysaao hadduu asagu weli ahaan lahaa wilaayadiisii waxay u guuraysaa qofkii abcadka asaga ka shisheeyey ee isla qaraabadii un ka tirsanaa casabada tusaale ahaan hadduu asagoo aabba ahaa isagoo sifaadkan bar ka mida leh waxa weeye wilaayadii waxay u guuraysaa awowga hadduu eh, akh shaqiiqa uu ahaa wilaayadii way ka wareegeysaa waxay u akh liabki akhi shaqiiqa way ka wareegeysaa akh liabki ayay u wareegeysaa wahaakada maxaa maadaama sifaadkii wilaayada laga waayay wuxuu shabahay macduum qof jirin buu shabahay wamataa kaana aqrab wamataa goortii kaana u ahaado alaqrab kii dhowaa bibacdi hadihi sifaati sifaatkan bar ka mida mid falwilaayatu wilaayadii tantaqilu waxay u wareegeysaa lilaa bacdi kii foga waliqmaau miyirdaboolkii in kaana hadduu yahay miyirdaboolkaasi laa yaduumu midaan joogtoobaynin haaliban sida badan untudira waa la sugayaa ifaaqatuhu miyirsigiisii qofkii inuu soo miiraacbo wain kaana hadduu yahay iqmaagii yaduumu mid joogtoobaya oo soconaya ayaaman maalmo untudira sidoo kale waa la iska sugayaa waqiila waxaa la tantaqiل wilaayadii way u guuraysaa lilabcadi kii fogaa iqmaaga qofkii inuu koomo uu galo wilaayadii ma ka wareejinaysaa mise kama wareejinayso wuxuu ku yidhi haddii iqmaagaasuu yahay iqmaa aan in badan sii soconayn oo la garanaya iqmaagan xanuunka keenay inuusan in badan sii soconayn oo saacado kale kooban uu yahay waa la sugayaa inuu soo miraabo acan tan khilaafkuma jiro wuxuu la mid yahay sida qof hurdo oo kale qofkaa hurda dee markuu soo tooso unbay wilaayadiisi halkaas soconaysa intaa hurdana dee takliifkii baa ka dhacayba kana waa saasoo kale muqmacaleyga ah ee iqmaagiisu kooban yahay haddii la garanayo iqmaagan uu yahay iqmaa kooban haddii uu yahay iqmaa in badan soconaya oo maalmo soconayo dhakhaatiirtu ay sheegaan inuu maalmo sii soconayo kaa laftiisa sida muctamadka ah waa laska sugayaa waa iska sugayaa maadaama la rajaynayo inuu dhowaan u soo miraao sida qofkii hurday ayuunbuu shabahaa qiil baa wuxuu leeyahy mar haddii koomadu ay maalmo soconayso wilaayadii qofkii fogaa ayay u guuraysaa sida waalida oo kale iyo sarkhaannimada qofku hadduu mar waasho ama uu wilaayadu way ka wareegaysaa kana saan yahay buu leeyahay marka wuxuu ihi wاliqmaau koomadii in kaana hadday tahay koomadaasi laa yaduum inaan joogtoobayn haaliban sida badan untudira waa la sugaya ifaaqatuhu weligii inuu soo miiraabo soo miirsado wain kaana hadduu yahay iqmaagi yaduumu mid soconaya ayaaman maalmo untudira sidoo kale waa la sida muctamadka taa hore khilaaf kuma jiro tan dambese khilaaf baa ku jira wuxuu mualif ku kala qaaday waa khilaafkaas uu caddeeyo waqiila qiil wuxuu leeyahay maye haddii uu maalmo soconayo iqmaagaasi tantaqilu wilaayadii waxay u guuraysaa u wareegaysaa lilabcadi qofkii fogaabay wareegaysaa walaa yaqdaxu ceebayn maayo alcamaa indhala-aantii fi wilaayati taswiiji wilaayadii guurka saamayn mayso oo ceebayn mayso fil asaxi sida muctamadka haddaan qabano qofkii weligaa ah hadduu indhoolo yahay ka guuri mayso oo indhala-aantaasi ku yeelan mayso maxaa yeelay maqsuudkii wilaayada ayaa meesha weli yaallo qofkan wuu baarbaari karaa qofkan uu gabadha rabo inuu guuriyo warna wuu soo dhegadhegayn karaa walidaalika wilaayadiisii way u joogaysaa khilaaf alasax wuxuu leeyahay mar hadduu indhoole yahay taasi waa nusqaan keenaysa inay wilaayadii ka guurto maadaama markhaatiba uusan gelin indhoolihii marka ilmo yar ayuu shabahay bay dheheen walaa yakdaxu ceebayn maayo alcama indhala-aantii wilaayadii taswiijka waxba yeeli mahayo o ceebayn mahayo oo saamayn ku yeelan mahayo filasaxi sida muctamadka haddaan qaban walaa wilaayata wilaaye uma sugnaanin lifaasiqin kii saaqidka ahaa cala almadhabi muctamad haddaan qabanno waaya qofka faasiqa ah een wilaaye ma oo gabadhii uu weliga u ahaa ma meherin karo aabbihii iyo kayrkiiba weligii mujbirka ahaa iyo kaan mujbirkba ahaynba waayahay ama khamri cabitaankeeda faasiqa ku noqdo ama wax kale faasiqa ku noqdo ama fisqigiisa ha caddaysto oo ha muujisto ama yaanu muujisanin mar hadduu weligu faasiq yahay gabadhii uu weliga u ahaa ma meherin karo sida muctamadka ah bale wilaayadu waxay u wareegaysaa weligii markaa ku soo xiga asaga hadduu aabba ahaa way ka wareegaysaa awowgii ayay u wareegaysaa hadduu nool yahay awowgii hadduuna awowgii noolayna waxay u wareegaysaa alakhu shaqiiq wahaakada taasna waxaa daliil u ah xadiidkii nebigu yuhi calayhi الsalaaةu wasalaam laa nikaaxa إila biwaliyin murshid nikaax ma asaxayo haddaanu guddoominin weli waxa weeye toosan oo murshid ah imaam shaafici baa xadiidkan wariyey bisanadin صaxiix ayuu ku wariyey imaam axmedna wuxuu hi waa asaxu shayin fi lbaab waa xadiidka ugu asaxsan baabka midda kale fisqigu waa nusqaan bay dhaheen qofkii eh, u diideysa markhaati inuu galo marka wilaayadiina way u diideysaa sida addoonnimada oo kale kaasi waa qowlkii muctamadka ahaa ee madhabkeenna uu ku tegey waxaana madhabkeenna ku raacsan xanaabilada sidaan jeclahay qowlka asax ka soo horjeeda madhab ka so horjeeda wuxuu leeyahay qowlka labaad ee masalada ku jira ee madhabkeenna ku jira ee laga xoog badan yahay faasiqu inanta uu weliga u yahay ee wuu meherin karaa wuu u guurin karaa sidaana waxaa ku tegey imaam maalik iyo abu xaniifa iyo culimo kaleba waxayna soo deliishadeen fusaqadu dadka fusaaqda ah weligoodba hablaha ay weliga u yihiin way guurin jireen taniyo casrigii selafka lamana soo guurinin in loo diiday inay hablaha u guuriyaan asheekh cisiddiin bn cabdisalaam sheekhii shaaficiyada casrigiisa qowlkan ayuu tasxiixiyey wuxuuna ku cileeyey alwaasicu aabciyu aqwa min alwaasic الsharciy waasica abciga ah ayaa ka xoog badan waasica harciga maxaa loga jeeda qaacidada waasica abciga qofkan abci ahaan ayay weligii ku abuuran inuu inantan u turo oo maslaxadeeda ku dadaalo marka waasicii sharciga ahaa inuu mutadayin yahay tanaaba ka sii xoog badan nina inantiisa meel xun dhigi mahayo ama nin wadaada ha ahaado oo mutadayinah ama nin faasiqa ah ha ahaado marka inanta weliga u yahay ama ha ahaado aabbaheed ama walaalkeed waa lagu aaminaya saasuu leeyahay fisqiga markii aan leenahay wilaayadu way ku wareegeysaa waxaa looga jeedaa qofkii inuu dembi kabiiraa la yimaado ama dembi yaroo sakiiraa uu joogteeyo isla markaana daacaadkiisu ayna ka badnayn macaasidiisa saas wey fisqigu haddaba waa qofka dembi kabiiraa la imaanaya hal marna ha ahaatee usan ka toobadkeenin ama dembi sakiira aad joogteenaya sida maala inuu sigaarka cabo oo kale ama uu qaylo oo kale isla markaana daacaadkiisu aysan ka badnayn macaasidiisa haddii dembi sakiira uu joogteeyey lakiin daacaad fara badan uu leeyahay oo macaasidiisa ka badan faasiq noqon maayo ama qofka beenta sheego oo kale had iyo jeer beenta sheega waa faasiq waaya alimaam acam baa laga soo reebaya bay dhaheen culimmadu oo imaam acam haddii uu eh, faasiq yahay eh, hablihiisa wuu guurin karaa habluhu dhalay eh, hablaha muslimiintana wuu ku guurin karaa wilaayadii caamka ahayd maxaa yeelay fisqigu ma saamaynayo wilaayadiisa kuma casilmayo hadduu faasiq noqdo wilaayadii caamka ayd ka casilmahayo marka wilaayada yarna min baabi awlaa wuxuu walaa wilaayata wilaayo ma lifaasiqin kii faasiq ahaa ee daacada ilaahay ka baxay saakidka ahaa cala almadhabi muctamad haddaan qabanno wayeli weli buu u noqonayaa alkaafiru kii gaalka ahaa alkaafirata haweenaydii gaasha ahayd ayuu weli u noqonayaa gaalku inanta uu dhalay ama inanta uu weligii u yahay wuu u guurinayaa oo wilaayadeeda asaga ahaynaya sida muctamadka ah waa kaafirkii asligaha baa looga jeedaa xataa haddii ictiqaadkooda iskhilaafsan yahay mar hadday gaalo isla yihiinba maalan hadduu asagu yahuudi yahay inantan uu weliga u yahayna ay nasraaniyata ama cagsi uu u guurin karaa si ay isu dhexlayaanba dhaxalkiiumay la midta waladiina kafaruu bacduhum awliyaau bacdin buu ilaha yidhi gaaladu barhkood barhka kale weli buu u yahay waayahay wayeli weli buu u noqonayaa alkaafiru kii gaalka ahaa alkaafirata haweenaydii gaasha ahayd weli buu u noqonaya wuu u guurinayaa waxraamu axadi alcaaqidayni labadii caqdiga nikaaxa samaynayay midkood xarmadashadiisa uu xarmado xaj ama cumro aw izawjati gabadhii inay xidhato xaj ama cumro ixraamkaasi yamnacu wuu diidayaa sixata nikaaxi nikaaxa asixitaankiisii walaa yanqulu rari mahayase alwilaayata wilaayadii filasaxi muctabar haddaan qaban wilaayadii abcadkii u rari mahayo labadii caaqid waxaa looga jeedaa weliga iyo zawjka labadoodaas haddii midkood uu xaj ama cumro uu xarmado amaba zawjadii ay xaj ama cumro ay xidhato waxaa weeye taa waxay diidaysaa inuu ansaxo weli muxrim ah gabadhii uu weliga u ahaa ma guurin karo cidnana uma wakiilan karo guurinteeda zawj muxrim ah gabadh ma guursan karo loomana guurin karo qofna uma wakiilan karo intaa uu muxrimka yahay ilaa uu xajka ama cumrada ka dhammaado gabadhii hadday muxrimo tahay lama guurin karo wahaakada intaaba waxaa daliil u ah xadiidkii nebigu yihi calayhi الsalaaةu wasalaam xadiidkii muslim uu soo saaray almuxrimu laa yankixu walaa yunkix almuxrimu laa yankixu muxrimku ma guursado walaa yunkixu mana guuriyo laa yankixu macnaha hadduu zawj yahay nikaaxii ma aqbali karo walaa yankixu mana guurin karo hadduu yahay weli xadiidka waxaa lagu wariyaa bisiiqat اlmajhuul walaa yunkaxna waa la wariyaa oo zawjadeeda markaa soo gelaysa walaa yunkaxu loomana guuriyo laa yankixu mana guursado hadduu zawjkii yahay walaa yunkaxu loomana guuriyo hadduu awjadii eh, hadday zawjadii tahay qofka muxrimka ah ama inan yar ama inan yar ay tahay oo weligii u guurinayo waaya laakiin wilaayadii ma ka guuraysaa qofkii muxrimka ahaa weligii muxrimka ah kama guurayso oo qofkii abcadkaa u guuri mayso maxaa la samaynayaa fayusawiju sulطaana sulطaankii baa guurinaya cinda ixraami alwaliyi weligii markii uu xidho lalabcadu kii fogaase ma guurinayo macnaha wuxuu ujeedaa haddii weliga uu muxrim yahay wilaayadii ka guuri mayse suldaankiiumaa gabadhii meherinaya markaa uu muxrimka yahay laakiin weligii abcadka ahaa ee asaga ku xigay u guuri mayse wilaayadii intaa uu muxrimka yahay laakiin haddii loo baahdo gabadhii in loo guuriyo intaa uu muxrimka yahay wilaayadii waxaa eh, sii haynaysa ku meel gaar ah oo gabadhii u meherinaya eh, suldaankii waa qaadigii Ah, ama madaxweynihii muslimiinka ama cidda uu eh, naa'ib ka dhigto waayahay wuxuu yihi waxraamu axad alcaaqidayn labadii eh, guurka xidhayey nikaaxa xidhayey waa weligii iyo zawjkiie midkood haddii uu xarmado ama xarmashadiisu aw zawji zawjada xarmashadeeda yamnacu uu diidaya ixraamkaasi sixata nikaaxi nikaaxa asixidiisi yanqulu masegu rarayo alwilaayata wilaayadii fi lasaxi muctamada haddaan qabano fayuzawiju kolkaa waxaa guurinaya asulaanu madaxweynihii muslimiinta ama qaadigii booskiisi ku jira cinda ixraami weli weligii markii uu xidho lalabcadu qofkii shisheeyaha qofkii weligii fogaa ma guurinayo qultu waxaan idhi low rama walow axrama haddii uu xidho alweliy weligii xaj ama cumrahad uu xidho aw zawj ama zawjkii uu xarmado facaqada wakiiluhu wakiilkiisii markaa uu gunto nikaaxi alxalaalu wakiilkaas oo xalaal ah lam yasixa ma asaxay wallahu aclam haddii wuxuu ku yihi weligii uu xaj ama cumro u xidho ama zawjkii isla markaana wakiilkoodii ay meeshii geliyaan oy dhahaan wakiil xalaala oo asagoo aan muxrim ahayn xalaal waxaa loo jeeda qofkaan muxrimka ahayn wakiil buu dirsaday weligii muxrimkaa uu yidhi gabadhii meheri adigaa xalaale ani lima ogole ma meherin kara maya ma meherin karo waaya zawjkii muxrimka ahaa ayaa qof dirsado oo wuxuu idhi gabadhaasaa liii gurinayaaye nikaaxeeda iisoo guddoon adigaa wakiiliga ah ma asaxaya ma asaxayso inuu u guddoomo sababtoo ah wakiilku waa safiir maxdiga dheh waa safiir maxdi oo agga qofkaa unbuu matelayaa mooyaane asagu waxba ma samayn kara keligii marka qofkii uu matelayeyba mar hadduusan waxaan la baashiri karin asnad de ma samayn karo waa kay qaacidadu ahayd qofka muwakilka ah wuxuu wax u wakiilan karaa un wixii asagu uu samayn karo la baashiri karo mar hadduusan waxaan asagu samayn karin cid kale looma wakiilan karo marka muxrimka maadaama uusan la baashiri karin caqdigii nikaax ama weli ha ahaado ama zawj ha ahaadee qof kalena uma wakiilan karo qof kalena uma wakiilan karo waa kii qaacidadu ahayd man saxat mubaasharatuhu linafsihi saxa tawkiilu qofkii yani naftiisa camalkii la baashiri karaa cid kalena ugu wakiilan karaa wuxuu ihi qultu qaala nawowi wuxuu ihi raximah اllah walow axrama haddii uu xidho alweliy weligii xaj ama cumro aw ah, zawj zawjkii uu xarmado facaqada wakiilu wakiilkiisii markaa caqdii nikaaxa uu rido alxalaalu wakiilkii xalaasha ahaa ee muxrimka ahayn lam yasixa ma asaxay wallahu aclam walow qaaba haddii uu ku maqnaado alaqrabu weligii sokeeye ahaa ee dhowaa ilaa marxalatayni meel laba maalin loo socdo zawaja suldaana suldaankii baa meherinaya wa duunahumaa labadaa marxalo wax ka sokeeyana laa yuzawiju suldaankii guurin maayo ilaa biidni idni aqrabi aqrabkaas inuu idmo mooyaane fil asaxi muctamad haddaan qabano haddii weligii uu maqan yahay waa weligii aqrabka ahaa ee gabadhan weliga u ahaa meel laba maalin loo socdo ayuu ku maqan yahay wakiilla beledka ooma joogo marka ayada ah gabadhii waxaa meherinaya sulطaanka madaxweynihii muslimiinta ama qaadigiisii abcadkii meherin maayo maxaa yeelay mujarad maqanaanshaha uu maqan yahay wilaayadii ka ridi mayso sidii buu weli u yahay laakiin sulطaankaa booskiisii buuxinayo gabadhii hadduu mar nin ku usoo fadhiisto asagaa ku meherinaya waa haddii marxalatayn laba maalin socod masaafo jirta oo ku maqan yahay laba maalin socodna waxaynugu soo dhaaftay baabu salaat musaafir markaan ku jiro waxaan ku sheegnay imise kilomitr koob iyo siddeean kilomitr laba maalin socod haddaba wax ka yar haddii uu ku maqan yahay maalan soddon kilomitr meel jirta afartan kilomitr konton kilomitr yaa meherinaya markaas suldaankii meherin kara maya walaa yuzawj suldaankii xaaladda tan ma meherin karo ilaa inuu u fasaxa mooyaane weliga aqrabka ee ku maqan masaafa duuna masaafat alqasr masaafadii salaadda lagu qasrinayay wax ka yar inuu fasaxo mooyaane maxaa loo kala qaaday masaafada qasriga iyo wixii ka yar waxaa loo kala qaaday masaafat alqasr markuu weliga ku maqan yahay dee mashaqa ku jirta in halkaa loogu tago oo wilaayadii uu soo wareejiyo ama ciddu soo wakiisho mashaqa ku jirta waxaa laga yaabaa gabadha intaa ina ku dhibtooto inay sugto ama eh, ninkii guursanayay waagi hore weliba gaadiidku dee iska eh, dhib in meel laba maalin loo soconaya de wakti bay laakiin wax masaafat alqasr ka yar de iska dhowdaho waa loo tegaya zamankii hore weya masalada laakiin wakti xaadirka adduunka daafihiisa meel uu joogaba meel uu ku maqan waa in weligii laga idan qaataa mar haddii taleefon laga hayo oo wasaa'il itisaal ayaa fudaatay wasaa'il muwaasalaat wasaa'il itisaal alxadiida gaadiidkii iyo isgaadhsiintii way fududaadeen casriga marka waa in telefon lagula hadlaa oo laga idan qaataa weligii waa sidaa damaanta dadku ay ku dhaqmaan calayhi camalu الnaas اlyowm walow qaaba hadduu ku maqan yahay alaqrab weligii dhowaa ilaa marxalatayni meel laba maalin laba maalin socod masaafo jirta hadduu ku maqan yahay zawaja suldaan suldaankii baa guurinaya duunahumaa laba maalin socod wax ka yarna ama ka sokeeyaan laa yuzawiju ma guurinaya illa biidni idinkiisa mooyaane laa yuزawiju ma guurinayo sulطaanka ila bidni idni اwaliy اأqrab weligii dhawaa inuu idmo mooyaane ilas walilmujbiri weligii mujbirka ahaa ee gabadha khasbayey waxaa u bannaan inuu cid kala wakiisho fi taswiiji guurkii u wakiisho bikayri idniha idin la'aanteeda walaa yushtard lamana shardiyo tacyiinu zawji zawjkii inuu cayimo magac dhabo fi adhari muctamad haddaan qabano wayaxtaadu lwakiilu wakiilkii waa uu falaa yuzawiju guurin maayo u guurin maayo gabadhii hayra kufin nin aan kuf u ahayn oon u qalbin gabadhii nin aan ahayn u guurin maayo weliga waa kaan usoo kala qaaday weli mujbiri weli hayri mujbirah mujbirka waa kaan soo nidhi waa aabbaha iyo awowga hadduu weligu mujbir yahay siduu asaguba u guurin kara gabadhii cid kalena wuu u dirsan karaa oo hawshii wilaayada uu ku wareejin kara u dhihi karaa gabadhaas u guuri asagoo markaa ka fasax qaadanin gabadhii oon gabadhiiba weydiininba inuu cid kale u wakiisho guurkeedii maadaama asaga uu awoodu leh gabadhan inuu u guuriyo cid kalena uu dirsan karaa u wakiilan karaa waaya laakiin waxaa fiicanoo sunno ah gabadhi inuu ka fasax qaato si qalbigeeda u diibgeliyo waaya shardi ma aha marka uu cid u wakiilanayo inuu zawjka gabadha loo guurinayo magac dhab u hebel hebel ninkaas u guuri gabadhan shardi ma aha wuu karaa gabadheeda nin kufa u soo raadi saa wuu karaa shardi ma aha inuu eh, zawjkii u magac dhabo maadaama uu wakiil uu dirsan karo hawsha uuna awoodi karo inuu cayimo ilaaqana wuu awoodi karaa inuu cayibana u awoodi karaa u dhaho hebelku guuri u guuri gabadhan iyo inuu iska ilaaqo u dhaho ciddii aad u garato inay munaasab tahay u guuri waaya sida beeca iyo tasarufaad kaleba wakaalada loo ilaaqi karo loona loona cayibi karo waaya haddaba ninkii wakiilka ahaa wakiilkii mid kale waxaa la yidhi weligu had iyo jeer ninka uu dirsanayo waa nin gabadhiisa le soo guuri waa inuu ku kalsoon yahay aragtidiisa iyo caqligiisa iyo diyaanadiisa iyo ikhtiyaarkiisaba inuu ku og yahay nin ikhtiyaar fiican inuu yahay oo gabadha de wax qubanoo macquul usoo doorayo saa darteed gabadhiisa dayici maayo qofka wakiilka haddaba ee la dirsaday ee guurkii gabadha loo diray waxaa laga rabaa inuu dadaalo oo gabadhii uu soo raadiy nin kuf u ah umana guurin karo inaan kuf ahayn marnaba uma bannaan inuu guuri inaan kuf ahayn maxaa yeele ilaaqa la ilaaqay waxaa lagu qeydaya kuf marka inaan kuf ahayn uma guurin karo walilmujbiri weligii mujbirka waxaa u bannaan adtawkiil inuu dirsado qof kale fii taswiiji guurintii gabadhii waliyadiisa ahayd uu ahaa inuu u guuriyo bikayri idnihaa gabadha idan la'aanteeda walaa yushtardu lamana shardiyo tacyinu zawji zawjkii in la cayimo la magac dhabo fi ladhari muctamad haddaan qabanno wayaxtaadu wuu dadaalayaa alwakiilu wakiilkii oo falaa yuزawju kolkaa u guurin mahayo hayra kuf'in qof aan kuf ahayn gabadhii u guurin mahayo wakayrulmujbiri weligii aan mujbirka ahayn in qaalat lahu gabadhii hadday ku dhahdo wakil cid dirso oo u wakiilo haddaad rabto wakala markaa u wakiilanaya wain nahatu hadday u diido dhahdo cid u dirin guurkayga oo adigun ii guuri alaa markaa ma wakiilanayo wain qaalad hadday dhahdo zawijnii ii guuri falahu waxaa u bannaan atawkiil inuu cid kale u dirsado fil asaxi muctamad haddaan qabanno waaya weligan waa kii aan mujbirka ahayn kii mujbirka markaan soo sheegnay kan waa kii aan mujbirka ahayn waa wixii aan ahayn aabbaha iyo awoga waxaa soo gelaya haddaba walaaladii adeeradii ilmo adeeradii kuwaaso dhan baa soo gelaya weli kasta oo aan mujbir ahayn asagoo gabadhii eh, iskii uguma guurin karo waa inay gabadhu u fasaxdaa oo idan uu ka qaataa mar walba markuu guurinayo haddaba cid kale ma dirsan karaa asagoon loo fasixin ma dirsan karo gabadhu kolba say ay wax ugu fasaxdo idankeedu suu yahay ayuunbuu u raacayaa haddii ay gabadhani ku dhahdo cid dirso waxa weeye i guurisa uu wakiilan karaa markaas mar hadday id u fasaxdayba uu wakiilan karaa iyadoo isagoo ka camalfalaya idankeeda hadday dhahdo cid hadirsanin adigun ii guuri markaana way ka reebantah inuu cid wakiisho cid ma wakiilan kara markaa hadday dhahdo ii guuri uun ii guuri marka ii guuridaas waxaa soo hosgelaya tawkiilkii markaa asna wuu u guurin karaa cid kalena wuu dirsan karaa markan uu leeyahay wakil bay gabadhi ku tidhi asagoo min baabi owla u guurin kara dabcan cid kalena uu dirsan karaa marka saasaa loo kala qaadaya wuxuu idhi wakayru lmujbiri weligii aan mujbirka ahayn in qaali laho gabadhi hadday ku dhahdo wakiil cid kala dirso oo wakiilo haddaad doonto wakiil wakala markaa wuu wakiilanaya oo cid buu dirsanaya wain nahatu hadday u diiddoo dhahdo cid kale ha u dirsanin guurkayga falaa markaa wakiilan maayo wain qaalad hadday dhahdo zawijnii ii guuri falahu marka waxaa u bannaan atawkiilu inuu cid wakiisho filasaxi muctamad haddaan qabana walow wakala haddii uu wakiisho weliga aan mujbirka ahayn qabla istiidaaniha intuuna ka fasax qaadanin ka hor fi nikaaxi guurkii unaga fasax qaadanin lam yasixa tawkiilkii asaxi mahayo cala saxiix muctamad haddaan qabanno waaya haddii asagu uu iska wakiisho asagoon ka fasax qaadanin gabadhii oon xaggii wakaalada uga fasax qaadanin ayuunbuu nin kale u diray wuxuu ihi gabadhaniyo nin kufa u soo raaday u guuri ninkiibaa tegayoo ninbuu ku meheriyey gabadhii ninbuu ku meheriyey wakiilkii ma asaxayso sababtoo ah asaga laftirkiisa ayaaban milkinin idan la'aanteeda inuu u guuriyo seebuu markaa cid kale wakiilan karaa marka asagoon ka idan qadan weliga aan mujbirka ahayn waxaa laga rabaa gabadha markuu u guurinayo inuu ka fasax qaato oo dhaho nin caynkaasi caynkaasah ayaa ku soo doonay ama kuu guuriyaa marka markay u fasaxdo ayuu guurin karaa laakiin iyadoon u fasixin uma guurin karo haddaba asagoo ka fasax qaadan hadduu cid kale u wakiisho ma asaxayo tawkiilkaasi hadduu xataa ku meheriyo meherkaasi ma asaxayo walow wakala haddii uu wakiisho weligii aan mujbirka ahayn qabla istiidaaniha intuuna ka fasax qaadanin fi nikaaxi nikaaxba uusan asaga laftiisa uga fasax qaadanin lam yasixa ma asaxayo tawkiilkaasi cala saxiix muctadadaan qabanaa walyaqul ha dhaho wakiilulweliyi weliga wakiilkiisu ha zawajtuka waan kuu guuriyey binta fulaanin hebel inantiisaan kuu guuriyey walyaqul ha dhaho alweliyu weligii liwakiili zawji zawjka wakiilkiisa ku dhaho awajtu waan kuu guuriyey bintii inantaydii fulaanan zawajtu waan u guuriyey bintii inantayda fulaanin hebel baan u guuriyey oo fa yaquulu kolkaa wuxuu odhanayaa wakiilu wakiilkii zawjka qabiltu waan aqbalay nikaaxaha guurkeeda lahu asagan u aqbalay iijaabkii iyo qabuulkii wakiilka ayuu halkan mualifku ku sheegayaa wakiilka qaabku iijaab u samaynayo hadduu yahay wakiil fi liijaab qaabku qabuulku u samaynaya yahay wakiil fi lqabuul weliga wakiilkiisu hadduu weliga cid uu dirsado oo dhaho gabadhaydan ninkaa u guuri zawjkii wuxuu ku leeyahay markuu u guurinayo zawajtuka binta fulaan waxaan kuu guurinayaa ninkii hebel ahaa maalan zayd ama muxamed ama ninuun dee ninkii soo magacaaba magaciisa duu sheego hebel gabadhiisa ayaan kuu nikaaxaya aan kuu meherinaya buu leeyahay asna markaasoo aqbalaya waaya kaasi waa iijaabkii weligu hadduu wakiilu zawj guurinayana wuxuu leeyahay zawajtu bintii fulaanan inantayda waxaan u guuriyey hebel zawajtu ka dhihi maayo ilan qofkan weligii zawjkii ma aha waa wakiilkii zawjka marka wuxuu leeyahy zawajtu bintii fulan inantayda waxaan u guuriyey hebel magaciisuu sheegaya wakiilkiina wuxuu ugu jawaabayaa qabiltu nikaaxahaa lahu nikaaxeedii asagaan u aqbalay hadduu lahu dhihi waayo nikaaxii ma asaxay balla soco waa inuu dhaho qabiltu nikaaxahaa lahu damiirka waa inuu celiyaa hadduu dho qabiltu nikaaxa de asaga aqbalay soo maa naftiisu aqbal asaga gabadhi guursada marka ma soconayso marka eh, mid kale waxaa iskhilaafaya iijaabkii iyo qabuulkii iijaabkuna wuxuu ku dhacay qofkaa maqan qabuulkiina asagaa isku rida marka nikaaxii maba asaxay marka wa inu dhahaan qabiltu nikaaxahaa lahu asagaan u aqbalay waaya wuxuu ihi wayalzamu waxaa ku waajibaya almujbira weligii mujbirka ahaa taswiiju majnuunatin tii waalayd inuu u guuriyo baaligatin ee qaangaadhka ahayd wa majnuunin kii waalaa kaa waalanoo dahrad ay soo muuqatay xaajatuhu baahidiisa guurka uu qabo laa sagiiratin tii yaraydsa u guurin maayo wa sagiirin iyo kii yaraa labadaa midna u guurin maayo waaya wuxuu ku mujbirka ah waa aabbihii ama awowgii waxaa waajib ku ah inantii baaliqadda ahaydee haddana waalayd inuu guuriyo haddii uu weli u yahay inan waxa wey qaan gaadhay oo haddana waalan inuu u guuriyaa waajib ku ah marka almujbira waa mafcuul bihi muqadam taswiijuna waa faacil muahara inuu guuriyo ayaa waajib ah waayahay maxaa yeelay gabadhan waalan haddiiba loo helo cid guursanaysa ta iyadaa ku faa'iidaysa meherna way helaysaa biilna way helaysaa waxay dhaheen culammadu waqad yakuunu junuunahaa lishiddati shabaq waxaa laga yaabaa waalidaasi inay ka raacdayba guurla'aanta iyo shahwadan haysta iyo dhibaatadan haysta waaya kii waalaana sidoo kale inuu u guuriyo ayaa waajib ah kawaalanoo daharat xaajatu asaga waa lagu qeyday xaajadiisu inay soo muuqato hadduu nin waalan yahay waa loo guurinaya haddii ay muuqato inuu u baahan yahay guurka maaa asaga kharash baa ka baxaya laakiin gabadha kharash baa soo gelaya saa darta asaga waa lagu qeyday baahi inuu u qabo oo maxaa lagu garanaya inuu baahi u qabo uu waalan yahaybe raqbadiisabaa soo muuqatay dheheenoo inuu guurka doonaya soo muuqatay tusaale ahaan dumarkiibuu ku meeraysanaya o ku dhegdhegaya amaba dhakhaatiirba waxay dhaheen haddii ninka loo guuriyo wuuba caafimaadi aduu hadday maslaxa ay soo muuqato inuu u baahan yahay guurkii waa loo guurinayaa labadan waa qaangaad laakiin weligii mujbirkaa ah waajib kuma aha inantii yarayd iyo inankii yaraa inuu u guuriyo ama caqli ha lahaadaan kuwa yararka ah ama kuwa waalan ha ahaadaan maxaa yeeley imika ooma baahan imika ooma baahan waaya amaa inantii yarayd ee ayibada ah taa waxayna soo dhaaftay inaan sinaba una ugu guurin karin welig waylzamu waxaa waajib ku ah almujbira weligii mujbirka taswiiju majnuunatin mid waalan inuu u guuriyo baaliqatin oo qaangaadhan waa majnuun iyo mid waalan majnuunatin tii waalayd baaliqatin ee qaangaadhka ahayd waa majnuunin kii waallaa kaa waalanoo dahrat xaajatu baahidiisu soo muuqatay laa sakiiratin tii yaraydse waajib kuma ah inuu u guuriyo wa sakiirna iyo kii yaraa waylzamu waxaa waajib ku ah المجبر weligii mujbirka ahaa waayrahu iyo ayrkiiba kii aan mujbirka ahayn weeyaane inta cayana haddii uu caynoobo oo ku keliyoobo wilaayadii oo asaguna ay haysato ijaabatu multamisati taswiiji gabadhii guurka doontay inuu ajiibo guurka gabadhii dalbatay inuu ajiibo ayaa waajib ku ah fain lam yatacayan haddii uusan caynoobin ousan keligii ahayn wadaalika miaalka ikhwatin waa walaalo fasalat bacdahum barkood bay ka dalbatay in nin loo guuriyo lazimahu waxaa waajib ku alijaabatu inuu ajiibo ila sa muctamad haddaan qaban wuxuu hi weliga mujbirka ah aabbihii ama awowgii waxaa waajib ku ah sidoo kale weliga aan mujbirka ahayn haddii uu keligii u yahay maalan hal inan bay gabadha la dhalatay kaunbaa weli u ah aabbaheedna ma noolo awgeedna ma noolo marka waa weli aan mujbir ahayn oo laakiin mutacayin ah cid kale oo wilaayadan la wadaagta ma jiro walaal kale gabadhan male kan uma walaal laah ama adeerkeed baa nool wax weli ahba hal adeer oo waxa wey adeer ah kaa unbaa mutacayin ah markaa hadday weligaa mujbirka ah ay ka dalbato ama weligii aan mujbirka ahaynee mutacayinka ahaa ee keliya hawshan haystay wilaayada la keliyoobay labadaasba hadday ka dalbato inay ay nin u guuriyaan waxaa waajib ku ah inay u guuriyaan waajibay ku tahay inay markaa ajiibaan gabadhii taasi waa weligii haddaba aan mujbirka ahayn ee caynoobay mutacayinka ah haddii uu mutacayin yahay ka war cafwan hadduusan mutacayin ahayn oo weligii aan mujbirka ahayn hal ka badan buu yahay maalan waa walaalo fara badan ayay gabadha la dhalatay laba iyo wax ka badan markaas mid ka mid ah ee walaaladii ayay ka dalbatay inuu nin uu guuriyo kaasna waxaa waajib ku ah inuu ajiibo hadday mid ka dalbato inkastoo khilaafka ku jiro masaladan dambe wuxuu mualifku gooni ugu soocay khilaaf baa ku jira taa hore lakiin khilaaf kuma jiro mar badan masaaisha waxa arkaysa mualifku inuu kala dhigdhigayo tafsiil gelinayo liajli iidaaxi mowdic alkhilaaf si uu caddeeyo halka uu khilaaf ku jiro marka tan dambe khilaaf baa ku jira weliga markii uu mutacayin yahay weliga aan mujbirka ahayn khilaaf kuma jiro inuu waajib ku tahay gabadhi hadday ka dalbato guur inuu guuriyo laakiin haddii uusan mutacayin ahayn oo walaalo fara badan la dhalatay oy mid ka ka dalbato inuu nin guuriyo markaa ma waajibay kaasi ku noqonaysa mise waajib kuma noqonayso maadaama rag kalena joogaan khilaaf baa ku jira laakiin sida muctamadka ah, asaga laftiisa waajib ku noqonaysaa maadaama gabadhiiba asaga ay ka dalbatay midda kale haddii asagaa uu raggi kale ku halleeyo gabadhii inay meel cidlaha ku dhacdo dayacanto ayay u badantahay oo cifadeedii la dhowri waayo waaya marka waa in loo guuriyaa wuxuu ويلزم waxaa ku waajibaya almujbira weligii mujbirka waayrahu iyo kii aan mujbirka ahaynba in tacayana haddii uu caynoobo keligii u noqdo ijaabatu multamis taswiiji guurka tii dalbatay ajiibideeda fain lam yatacayan hadduusan caynoobin wadalika miaalka ikhwatin waa walaalo fasalat ay weydiiso bacdahum barhkood lazimahu waxaa ku waajibaya alijaabatu inuu ajiibo kaa ay weydiisatay filasaxi muctaba haddaan qabanna saan gabadhii laiskuga hadlaynin ooy meel bannaan aynagu soo dhicin waida istamaca haddii ay kulmaan awliyaau awliya hadday kulmaan macnaha weliyaal hadday kulmaan fii darajatin hal mustawiya hal heer ku sugan idajtamac hadday ku kulmaan awliyaau weliyaal hadday kulmaan fii darajatin hal mustawi ama hal heer hadday ku kulmaan istuxiba waxaa la sunneeyaa an yusawijaha gabadhii inuu guuriyo afqahum ka ugu fiqi wa asanuhum ka ugu daaweyn rida albaaqiin intii soo hadhay raalli ahaanshahooda fayatashaacuu hadday isku qabtaan arintii uqrica waa loo qori tuurayaa falow zawaja gabadha hadduu u guuriyo hayru man kharajat qorituurkii soo baxay midaan ahayn waqad adinat ay u fasaxday likulli minhu mid walbo ayaga ka mid ah sax uu asaxayaa ilaa sax muctabad haddaan qaban waaya wuxuu ku yidhi haddii gabadhii ay weliyaal ay leedahay hal weli wax ka badan ayay gabadhii leedahay dabcan waxay noqon karaan lagu suuraysan karaa un weligii aan mujbirka ahayn sida maalan saddex nin ay walaala yihiin ayay gabadhii leedahay aabbeheedna ma noola awgeedna ma noolo ama yani oma suubadaan wilaayat taswiij waaya ahl ooma ah haddii markaa ay awliye isku darajo ah ay jiraan waxaa la sunneeyaa inuu ka ugu fiqi badan uguna da'weyn gabadhii u guuriyo asagoo dabcan ka fasax qaadanaya kuwii kale kuwa kale waa inay u idmaan yihiin maaa maadaama ninkani uu isku darsaday aqoontii iyo da'dii iyo waaye aragnimadii asagaa u mudan marka inuu gabadhi u guuriyo laakiin waa inay kuwa kalena he oga tanaasulaan marka istuxib baa layidhi laakiin asagaa wilaayadii qaadanaya macnaheeda ma ah laakiin kuwii kale ayuu leeyahy wa nimanyo dee ii tanaasula maadaama idinku odaysanah idinkuna fiqi badanah ayagoo ama u gartaan oy dhahaan adigaa noogu aqoon badan uguna nooguna da'weynaya u guuri haddii la waayo kii fiqiga badnaa waxaa soo raacaya kii u walaac badnaa ugu diyaano badnaa maxaa yeele kaa diyaanada badan ayaa ugu naxariis badan oo uguna dadaal badan gabadhi inuu ninka ugu wanaagsan oo u fiican uu markaa u guuriyo waaya fiqiga waxaad garanaysaa in masaalix uu ku dhisanya gebigiisaba maslax uu ku dhisanya gebi min alfiqhi min awalihi ila aakhirihi maslaxa uma la ilaalinaya maslaxadii diinka iyo maslaxadii adduunyada la ilaalinaya waaya wixii dhib keenayana waa la iska ilaalinaya Eh, haddii haddaba awliyadaas ay isqabtaan oo ay isku qabtaan kii u guuri lahaa gabadha mid walba u dhaho anaa u guurin anaa u guurin eh, waa loo qori tuuraya midkii markaa qurcadiisa soo baxdo ayaa markaa u guurinaya si doodii loo soo afmeero haddii uu u guuriyo ka waran qof ayna qurcada u soo bixinba qorituurka qof uun u soo bixin ayaaba degdego gabadhii ninbuu ku meheriyey waaya isla markaana dhammaantooda u fasaxday walaaladeed o waxay tidhi midkii i guureeyeba baan ka ah marka kii qurcadeen u soo baxay aan ahayn ayaa gabadhii u guuriyey guurkiisii ma asaxaya wuu asaxaya sida muctamadka wuu asaxayaa maxaa qurcadan wilaayadii qof ka kani qurcad soo baxday macnaha maaha macnaheedu ma aha inuu wilaayada keliya uu leeyahay wilaayadii sidii baa loo leeyahaye qurcadan waxaa loo samaynayey waxay ahayd in doodii lasoo afjaro ee sidanbay wilaayada u wada leeyihin dhammaantood marka hadduu mid degdego oo asagoo u guuriye gabadhii markii qurcadii soo baxda kadib waxaa weeye guurkii waa asaxaya sida muctamadka ah taa waxaaba ka sii mudan intaan la qori tuurinba ayaa mid baa degdegay oo gabadhii u guuriyey dhammaantoodna waa u fasaxday taana qaطcan bilaa nisaac guurkiisii u guuriyey waa asaxaya wuxuu idhi waida ijtamac hadday kulmaan awliyaa weliyaal gabadhii ay leedahay fii darajatin hal darajo hadday kulmaan hal darajo ay u siman yihiin macnaha oo ma kala sareeyaan hadday kala sareeyan kol midka sareeya ayaa guurinaye lakiin hadda way u siman yihin waa walaalo isku wada heer ah ikhwa ashiqa oo kale maalan mustaxiba waxaa la soonaya zawija gabadhi inuu guuriyo afqahumka ugu fiqi badan asanahumka ugu daaweyn biridaahum rida albaaqiina kuwa kale raalli ahaanshooda ugu guuriyo fain tashaaxuu hadday isku qabtaan guurintii uqrica waa loo qori tuuraya falow zawaja hadduu u guuriyo hayru man kharajat qurcatu midii qorituurkii soo baxay mid aan ahayn walaal ad adinat u fasaxday likulli minhu mid walbo ayaga ka ah. sax u asaxayaa fil asaxi muctabad haddaan qabano walow zawajahaa gabadhii hadduu u guuriyo axaduhum awliyadii isku darajada ahaa mid ka mid ah zayda ninka zayd la wa aakharu mid kalena wuxuu u guuriyey camran in camar la yidhaahdo fain curifa fandur eeg in curifa haddii la garto assaabiqu kii horreeyey labadaa guur fahuwa saxiixu guurka ama saxiixa way waqacaa labadii guurba hadday dhacaan macan wada jir hadday dhacaan oo mar wada dhacaan aw amase juhila la garan waayo asabqu kii horreeyey walmaciyatu iyo inay wada jireen inay midkood horreeyey inay wada jireen baa la garan waayo fa baailaani labadaba waa baail wakadaa waxaa la mid ah oo ay labadaba baail noqonayaan low curifa haddii la garto sabqu axadiha midkood horrayntiisa walam yatacayan laakiin uusan cayinmin oo una xadidmin midkii horreeyey calamadhab haddaan qabanno walow sabqa haddii uu horreeyo mid cayiman uma dabeetna ishtabahu ku khaldama kii kale wajaba waxaa waajiba tawaqufka kolkaa in laga istaago xataa yatabayana ilaa ay soo kala caddaato waaya wuxuu ku yidhi haddii gabadhii awliyadii isku darajada ahaa ee isku heerka ahaa ee u sinna ee dhammaantood u wada fasaxday mid ka mid ah uu nin u guuriyo maalan zayd buu u guuriyey ku kalena camar buu u guuriyey midba nin buu la jeclaa gabadha nina gabadhi wuxuu guuriyey nin zayd la yidhahdo nina camar buu guuriyey waaya waa iska tusaale zayd iyo camar midkaa doontaba ka dhig adugu waaya masaladan shan xaaladood ayaa ka soo baxaysa shan suuro ayaa ka soo baxaysa xaaladda koobaad in la garto midkii horreeyey haddii la garto kii horreeyey labadaa nikaaxa kaa horreeyey maa saxiixa kii dambeyena waa baail taa waa xaalada koobaad ila kan dambe wuxuu dhacay gabadhii oo nin lagu meheriyey ayuu yimid marka gabadhi waa mashquulba aslan almashquulu laa yushqal meherka dambe marka gabadh mehersan ayaa la meheriyey marka ma soconayo xaaladda labaad labadii nikaax isku wakti bay dhaceen markii dabagal lagu sameeyey mar baa lagu wada dhawaaqay waaya taana waa baail mar haddii labadi caqdi wada dhaceen labadu waa baail waaya xaaladda saddexaad ee midkoodii horreeyey baan la garanayn amba inay wada jireen baan la garanayn inuu midkood horreeyey iyo inay wada dhaceen isku wakti labada midna lama garanayo taana waa baail waa xaaladda saddexaad xaaladda afraad mid baa horreeyey laakiin midkii ma cayino guurkii zayd loo guuriyey baa horeeyey mise kii camar baa horeeyey mid baa horeeye tolowkeebuu ahaa lama garanayo marba hadduusan cayinayna waa baail waxaan haysanaa hadda hal suuro oo saxiixa ah iyo saddex suuro oo he baail ah xaaladda shanaad mid mucayanaa horeeyey mid mucayan ah ayaa horeeyey oo waa la hubaa midbaa horeeyey waana la ogaa midka horeeyey laakiin kiibaa ku khaldamay kii kale qofkii maalan ogaabaaba khalkhalay ama shakiyey zayd baa horreeyey guurkiisii buu yihi kaasuu yidhi maya maya camar baa horreeyey horta mid baa horreeye wuxuu ahaa zayd markaasuu haddana ka laabto wuxu hi maya camar buu ahaa wuu khalkhalay wuu hilmaamay waatan soo ma marba haddii eh, inta la ogaa haddana ay isku khaldamaan midkooda horreeyey taa ayada way ka duwantahay suwartii la soo dhaafoo dhan waa laga istaagiya taba qof baa waajib waa labada nikaax kana asaxa kana baadil midna dhihi mayno tawaquf baa la samaynaya waa laga istaagayaa ilaa ay xaaladda soo kala caddaanayso maxaa looga jeedaa waxaa la sugayaa in la xusuusto caqdigii markaa ayaan hubsanaynaa saxadiisii mar hadduu caqdigii aan hubnay inuu asaxay biyaqiinin dee yaqiin waxaan ahayn ku kor noqon mahay maa abata biyaqiin laa yartafic ilaa biyaqiin waa kii qaacidadu ahayd marka labadii ninba gabadhi xalaal oma aha gabadhi xalaal uma noqonaysa labadaa nin mid ahaan waaya midna gabadhi waxa wey lama qalgeli karo nin kale lama guursan karto ilaa labadaas ay wada furaan gabadhi ama in la xusuusto ama inay labadoo gabadhi wada furaan ama inay labadu wada dhintaan ama inuu midna dhinto midna uu furo marka gabadhi ciddo tirsato markay ciddo tirsato weliba labadaa nin kolba midkii dembeeyey ama furitaan ha aado ama geeri haado kolba kii dembeeyey ayay ka ciddo tirsanaysaa oo ciddada halkaasa laga xisaabinaya markay ciddadu dhammaato markaa umay nin kala guursan kartaa xaaladda dab hadda way culusta wuxuu ihi walow zawajaha hadduu guuriya axaduhum walow zawajha gabadhe hadduu guriyo axaduhum awliyadii isku heerka ahaa mid ahaan zawajan zayd waduu guriyo waakharu mid kalena camran uu guriyo fandur eeg in curifa haddii la garto asaabiqu labadaa mid kii horreeyey labadaa nikaax kolba kii horreeyey fa huwa kaa unbaa asaxiixu kii asaxi ah waa in waqacaa labadii nikaax hadday dhacaan macan wada jir hadday u dhacaan isku mar ay dhacaan aw masujuhila la garan waayo asabqu kii horreeyey walmaciyatu iyo wadajirkii horaanti kala horumarkii iyo wadajirkii ayaa la garan waayey midkoodii horreeyey inay wada jireen fa baailaani labadaaba waa bail labada nikaaxba waa baail wakada waxaa la mida oo labadii nikaaxba baail ay noqonaya low curifa haddii la garto sabtu axadina midkood horrayntiisii walam yatacayan laakiin uusan xadidmin oon la garanin midkii horreeyey cala madhab muctamad haddaan qaban walow sabaqa haddii uu hormaro mucayanun mid cayiman baa hormaray oo la garanayo nikaaxi hebel ayaa horreeyey uma dabeetana ishtabaha wuxuu ku khaldamay kii kale ayuu ku khaldamay wajaba waxaa waajibaya xaaladan atawaquf in laga istaago xataa yatabayana ilahay ka cadaato fain iddaca haddii uu sheegto kullu zawjin zawj walba cilmaha gabadha inay la socotay og tahay bisabqii guurkiisu inuu horreeyey sumicad waa la maqlayaa dacwaahumaa dacwadooda waa la dhegaysanayaa bina'an inagoo ku dhisayna cala ljadiidi qowlka jadiidka ah wa huwa qowlka jadiidka waxaa weeye qabuulu iqraarihaa qiritaankeedii in la aqbalaya binikaaxi nikaaxay qirto fain ankarad haddaba hadday inkirto xullifat fain ankarad hadday dafirto inay og tahay guurkaa la yidhi way ogtahay inuu horreeyey xullifad waa la dhaarinayaa wa in aqarat hadday u qirto liaxadihimaa labadii nin mid ahaan abata nikaaxu nikaaxiisii baa sugnaanaya waayahay wa samaacu dacwa alaakhari ka kale dacwadiisa dhegaysigeeda wa taxliifuha udhaarintiisa lahu wa taxliifuhaa udhaarinteeda ayada loo dhaarinayo lahu asaga yambani wuxuu ku dhismaya cala alqowleyn labadii qowl fii man qaala qofkii ku jiray haadaakan lizayd zayd buu u sugnaaday bal iskaba dhaaf licamri camar buu u sugnaaday hal yaqrabu muu magdhabayaa licamrin camar in qulnaa haddii aan dhahno nacam wuu magdhabayaa halkana fa nacam waxaan leenahay dacwadii waa la dhegaysanaya wuxuu yidhi haddii eh, labadii nin ee gabadha lagu meheriyey ee eh, la garan waayey midkoodii horreeyey eh, mid walba uu sheegto gabadhan inay og tahay in nikaaxiisu uu horeeyey zaydna wuxuu i gabadhan way og tahay inuu nikaaxayga horeeyey camarna wuxuu ihi nikaaxayga way og tahay inuu horeeyey dacwadaasay maxkamaddii la yimaadeen waaya horta dacwadooda waa la dhegaysanaya waa loo garnaqaya waaya sumica dacwaahumaa dacwadooda waa la dhegaysanaya laakiin mid kasta wuxuu leeyahay aniga aniga guurkii inuu horeeyey way ogtahay ma dhahayo midka anagii horeeyey way ogtahay ma dhahayo hadday dhahaan midka anaga horreeyey o og tahay dacwadan lama dhegaysanaya maadaama dacwadan ay tahay dacwa majhuul waxaan la ogeyn buu qofkani sheeganaya qofku markuu had iyo jeer dacwo uu sheeganaya waa inuu sheegtaa waxa uu dalbanayo ama uu qabo waa inuu sheegtaa oo xadidaa lakiin ma anfacayso inuu dhaho labadana midka horreysay midka horreyey way og tahay marka hadduu mid kasta u dhaho guurkaygii inuu horreeyey way og tahay dacwadii horta waa la qaadaya oo qaadayga u dhegaysanaya masaladana waxaa lagu dhisayaa qowlkii jadiidka ahaa qowlkaa jadiidkan wuxuu leeyahay gabadha hadday nikaaxa qirto qabuulkeeda iqraarkeeda waa la aqbalaya qabuulu iqraarihaa binikaax masalada hore noo soo dhaaftay gabadha hadday qirto nikaax waxaan idhi qiraalkeeda waa la aqbalayaa waxaan ka soo reebnay qaacidada ahayd man malaka alinshaa malaka aliqraar waman laa falaa oo waxaan idhi gabadhan inshaana ma awoodo iqraarkeedana wuu soconaya iqraarkeedana guurka ay qirayso waa la aqbalaya oo waxaan saa u lehnaha ma garanaysa hadhow ninka ay kolba u qirto dhahdo ninkana guurkiisu horreeyey ayay eh, xaas u noqonaysaa kii kalena meesha waa laga saaraya laakiin haddaan dhahno qiraalkeedii ma soconayo dee markaa waxba sheegi maysa dacwadu ina dhegaysto marba hadday qiraalkeeda aan la dhegaysanaynin oo hadhow qiraalkeeda u shaqaynayn maxaaba dacwada laga qaaday waaya haddaba gabadhii hadday inkirto inaysan ogeyn midkii horreeyey waxay tidhi waxaanaad sheeganaysaanu maba ogiba in adoad horraysay in adu horraysay ma garanayo waa la dhaarinayaa gabadhii kolba ku sheeganayay ayaa loo dhaarinaya oo waxay ku dhaaranaysaa calaa nafyi alcilm anuu ma ogi leedahay iyo wallaahi ku maraysaa inaysan ogeyn inuu ninkan nikaaxiisii u horreeyey waayahay hadday midkood u qirto oy dhahdo midkanaa nikaaxiisu horreeyey nikaaxiisi wuu sugnaanayaa sagaxaasu noqonaysaa ka kale haddaba dacwadiisa ma la wuxuu idhi ka kale in dacwadiisa la dhegaysto iyo in gabadhii loo dhaariyo asaga maadaama asagoo laftiisa uu yahay gabadhana muddaca ay tahay waxay ku dhisan tahay labadii qowl masaladan waxay ku dhisan tahay labadii qowl ay nagu soo dhaafay fii baabi aliqraar qof hadduu u qiro xoolo zayd daarta maalan waxaa iska zayd dabeetna wuu isburiyo wuuu haddana wuxuu hi guriga waxaa iskale camar camar buu u magdhabaya horta gurigu wuxuu u sugnaanaya zayd camarna guriga qiimihiisii buu u magdhabaya waa masale inugu soo dhaaftay fii baab aliqraar laba qowl baa masalada ku jiray laakiin muctamadku wuxuu ahaa camarna u magdhabaya maxaa yeele qofka iqraarkiisa waa loo qabanaya almaru mu'aakhadun biiqraarih qiraarkiisa waa loo qabanaya marba hadduu kana u qiray kana u qiray qiraarka ka noqosho ma leh kana waa la siinaya xaqii kana xaqii waa la siinaya marka maadaama masaladaasba saa nagu soo dhaaftay gabadhanna maadaama uu ninkan ku sheeganayo inay og tahay inuu eh, nikaaxiis u horreeyey waa loo dhaarinaya u dhaaran le ninkana ninkana hee eh, u dhaaro hadday haddaba u dhaarato meeshaasu ka baxaya ninka a soo maa hadday dhaaran weydana asagaa markaa dhaaranaya dabeetana eh, meherkii ayuu ka qaadanayaa dee laba nin gabadhi ku mehersanaan mayse meherkii ka soo codsanaya wuxuu yihi fain iddaca hadduu sheegto kullu zawjin zawj walba cilmaha inay la socoto bisabqihi bisabqi nikaaxi guurkiisi inuu horreeyey sumicad waa la maqlaya dacwaahuma dacwadooda binaan inagu ku dhisayna cala jadiid qowlka jadiidka wahuwa qowlkaasi waxaa weeye qabuulu iqraariha qiraalkeedii in la aqbalayo binikaaxi gabadhii ina nikaaxa ay qirato in la aqbalayo fain ankarat haddaba hadday dafirto inay og tahay xullifat waa la dhaarinaya wain aqarat hadday u qirto liaxadimaa labadii mid ahaan habata nikaaxu nikaaxiisa sugnaanaya wasamaacu dacwa alaakhar ka kale dacwadiisa in la dhegaysto wa taxliifuhaa in gabadhii loo dhaariyo lahu asaga yambani wuxuu ku dhismaya cala qowlin labadii qowle nagu soo dhaafay iqraarka fii man qaala qofkii dhaha haadaakan xoolahan lizaydin zayd baa iskale bal iskaba dhaafe licamrin camar baa iskale hal yaqra wuu magdhabaya licamrin camar in qulnaa haddaan dhahno nacam wuu magdhabaya camar fa nacam halkanna dacwadii waa la dhegaysanaya qofkiina waa loo dhaarinaya galka dambe walow tawallaa haddii uu la wareego darafay caqdin caqdi labadiisa daraf fii taswiijin fii taswiiji binti ibnihi inankiisa inanta uu dhalay inuu u guuriyo bibni ibnihi alaakhar inankiisa kale inanku dhalay sax waa saxaya fil asaxi muctamad haddaan qabanno tawalli shaksin darafay caqdi nikaax caqdiga nikaaxa inuu hal qof labadiisa daraf uu la wareego waa awogo qofka arrintaas samayn karaa waa awoga awoga keligii ayaa saa samayn karaa oo iijaabkii iyo qabuulkiiba samayn karaa oo laba daraf ayuu isu guurin karaa inan iyo inan asaga keligii maa samaynaya iijaabkii iyo qabuulkii waa masale cajiib oo taasee loo suuraynayaa awowgan gabadh oo awow yahay iyo inan uu awow yahay ayuu isu meherinayaa dabcan walaalo ma ah midba inan u dhalay baa dhalay gabadhana inan u dhalay baa dhalay waxa weeye inankanna inan u dhalay ayaa dhalay marka waa laba ilmo adeer ah waaya marka wuu isku meherinayaa wuu he isku meherinaya oo seeb iskugu meherinaya wuxuu leeyahay zawajtu binta ibni fulan ayaa waxaan u guuriyey ibna ibni fulan inankayga inankiisa ee hebel ahaa baan u guuriyey markaas haddana wuxuu leeyahay qabiltu nikaaxahaa lahu matan soo ma asagiibaa iijaabkii iyo qawlkiiba samaynaya aabbana ma samayn karo walaalna ma samayn karo cid kaloo samayn kartoon awu ahayn ma jiro waayahay masaladaas waxa weeye awgaa la gaar ah maxaa yeele wilaayadiisa xoog badan bay dheheen shuruud bay leedahay lakiin masalada shuruudda waxaa ka mid ah in eh, aabbaha waladkan dhalay ama inanka ha haado ama inanta ha haado inuusan ahlu wilaaye ahayn ama uu dhintay ama uu waalan yahay maxaa yidha haduu asagoo nool yahay de awogii meesha imaan maayo taasi waa shardi inanka inankiisana ibnulibni inankan uu gabadha uu ku meherinayo oo awog u yahayna waa inuu yahay mid maxjuur calayhi ah mid waala mid safiiha hadduu laakiin yahay inan waxa weeye aan maxjuur calayh ahayn de asagaaba nikaaxi aqbalaya soo maha maxaaba darafey caqdi nikaax uula wareegaya shardiga saddexaad inantan uu u guurinayana waa inay ahaato bikro ama ay majnuuno ahaato laakiin hadday garoob tahay ayiba hadday tahay uma guurin karo walow tawallaa haddii uu la wareego darafey cadi caqdin caqdi labadiisa daraf fii taswiiji binti ibnihi inankiisa inanta u dhalay inuu u guuriyo bibni ibnihi اlaakhar inankiisa kale inanka u dhalay sax waa asaxaya fi asaxi muctamad haddaan qabano walaa yuزawiju u guurin maayo ibn اcami in adeerkii nafsuha naftiisa u guurin maayo bal iskaba dhaafa yuزawiju waxaa u guurinaya ibnu cami in adeer kaleo fii darajati darajadiisa ku sugan fain fuqid hadii la waaye falqaadi qaadiga ayaa u guurinaya in adeerku naftiisa uma guurin karo gabadha in adeerta weliga u yahay ninbaa gabadh in adeertii ah ayuu weli u yahay cid kale oo weli ah oo asagaan ahayn male gabadhan gabadha hadduu doono inuu guursado naftiisa ma u guurin karaa asago ila wuu guursan karaa asagaana weli ka ah asagu darfay caqdi nikaax ma la wareegi kara oo ma dhihi karaa zawajtuki binafsi qabiltu nikaaxaki ma dhihi karaa maya taas ma soconayso haddaba yaa eh, u guurinaya waxaa u guurinaya ibna cam kale hadduu jira in adeer kale gabadhaa ay leedahay kaasaa u guurinaya waaya oo isku mustawe yihiin isku daraje yihiin ay saman yihiin ibna cam shaqiiqa labadu yihiin tusaalahaan haddii kaa la waayo ibna camkaa haddii la waayana waxaa u guurinaya qaadiga qaadigu u tegaya wuuu gabadhan anigaa weli u ah maadaama anugu aanan guursan karin nafteyda u guurin karin adigu ii guuri waa in adeertay marka qaadigaa u meherinaya walaa yuzawiju u guurin maayo ibnu lcami ibn adeerkii nafsigo naftiisa u guurin maayo bal iskaba dhaaf yuzawiju waxa u guurinaya ibnu camin ibn adeer kale oo fii darajati mustawihiisa ku sugan oo isku siman yihiin fain fuqid haddii kaa la waayo falqaadi qaadiga ayaa u guurinaya falow araada alqaadi qaadiga hadduu doono nikaaxa man gabadh inuu guursado laa weliya laha aan weli lahayn zawajahu waxaa u guurinaya man fawqahu qofka ka sarreeya min alwulaati oo madaxdii ah aw khaliifatu ama khaliifadiisa u guurinaya qaadiba wuxuu doona inuu gabadh guursado gabadhanna weli ma leh waa kayna soo dhaaftay masaladai ahayd qaadigu inuu meherin karo gabadh kasta oo aan weli lahayn asulطaanu weliya man laa weliya laha suldaanku waa weliga gabadh aan weli lahayn waa kay masaladana soo dhaaftay haddaba ka warran gabadhii aan weliga lahayn hadduu qaadigii laftirkiisii uu doono adigii gabadhan guurin lahaababa doonay gabadha inuu guursado ma isu guurin karaa maya asagoo isuma guurin karee madaxda kale ayaa u guurinaysa ama qaadi kalea u guurinaya ama qaadiga ha ka sarreeyo asaga ama ha ka hooseeyo oo khaliifadiisa ahaado khaliifada waa qaadiga qofka la shaqeeya ee qaadi kaleo asaga uu u dirsaday maalan hawlo kale qaadigan waa qaadi maalan weyn qudaad kale la shaqeysa oo yaryaroo de hawlaha qaar u qabata sida arrimaha qoyska oo kale iyo waxyaaba kale u qaabasha waa khaliifadiisi ama kaasa u guurinaya ama madaxda kale asaga ka sarraysa walow araada alqaadi qaadiga hadduu doono man laa weliya laha gabadh aan weli lahayn inuu guursado zawajhu waxa u guurinaya man fawqahu cidda ka sarraysa min alwulaati wulaadi ah madaxdii ah aw mase khaliifatu khaliifadiisa u guurinaya waa kamaa laa yajuuz ayna u bannaanayn liwaaxidin qofna aysan u bannaanayn tawali طarafayni labada daraf ee nikaaxa inuu la wareego oo asagu labada darafba u hayo laa yajuuzu ma bannaano an yuwakiil inuu u dirsado wakiilan wakiil fii axadihima mid ahaan aw wakiilin ama laba wakiil fiihima labadii daraf uu labadaba u dirsado fil asaxi muctabar haddaan qabano waxaan soo tilmaanay darafay annikaax inuusan qof labadaba uusan la wareegi karin inuu jad yahay mooyaane inuu awow yahay mooyaane ka warran haddii uu labadii daraf mid ahaanna uu qof u wakiisho midna asagu hayo tusaalahaan ibn camki haddii uu eh, uu qof wakiisho u dhaho gabadha anaa weli u ah anigu wilaayadii baan ku guurine adna ii aqbal nikaaxeeda oo adugu eh, wakiilii noqo anna wilaayadii baan ku guurin marka qabiltu nikaaxahaa laka dhe ogaan soo maaha eh, taas ma soconayso sidoo kale labada daraf baa laba wakiil oo ma kala diri karo oo ma dhihi karo adna darafkii eh, xaggayga ka soco oo weli noqo aadna waxaad noqotaa qofkii eh, ii aqbalay nikaaxa oo iijaabkii iyo qabuulkii la kala wareega taana ma soconayso iijaabkana qof ma diri karo asna qabulka ma qaadan karo ama cags ama iijaabkii qabuulka laba wakiil oo ma kala dirsan karo marba haddaysan u bannaanayn darafay an nikaax inuu isagu uu guddoomiyo cid kalena uma wakiilan karo labada daraf mid ahaan ama labadaba wakamaa laa yajuusena ugu bannaanayn liwaaxidin qofna tawali arafayni labada daraf ee nikaaxa inuu la wareego laa yajuusu uma banaano an yuwakila inuu dirsado wakiilan wakiil fii axadihimaa midkood aw wakiilin ama laba wakiil fiihimaa labadii darafba filaa saxi muctamad haddaan qabanno wallahu aclam wsal allah wslm ala